bismi الله raxmaan الرحيم alxamdu لله رب alcaalamiin sala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin wabacd qaala almualifaani raximahum ullah ahbaaru laxaad ahbaaru laxaadi aaxaadka ee khabarka aaxaadka ay hada maxaluhu wa mabxahuhu meeshii looga warramaya waa halkan alaaxaadu jamcu axad mufradkiisuna waa axad bimacna alwaaxid xagga macnuhun wuxuu noqonayaa waa buu la macnaya wa khabar alwaaxidi khabar alwaaxidku luqatan xagga luqada khabarulwaaxid waxaa la yidhaahdaa maa rawaahu shaksun waaxid waa midka hal qof uu soo wariyey maa rawaahu shaksun waaxid hal qof xadiidkay soo warisay ayaa loo yaqaanaa khabar alwaaxid wasilaaxan tacriifka ay culimmadu ku tacriifiyeen culimmada fannigan waxaa weeye maa lam tatawaafar fiihi midka aysan ku dhammaystirmin oo aan laga wada helin shuruud lmutawaatir mutawaatirka shuruuddiisa mutawaatir wixii aan noqon wuxuu noqonayaa aaxaad lidaalika xadiidkii waxaa loo qaybinayaa marka la eego ciddayna soo gaarsiinaysa mutawaatiri iyo aaxaad mutawaatirki marka waa ka soo baxnay kani marka waa aaxaadkii aaxaad waxaan ahayn marka mutawaatir waxaan ahayn aaxaad buu noqonayaa wa huwa aaxaadku yufiidu wuxuu faa'iideeyaa adanna ee adannu alghaalib danni haalib ah mala haalib uu faa'iideeyaa waqiila waxaa la yidhi alcilma cilmi buu faa'iideynayaa bimacnaa qaci buu faa'iideynayaa wa ama alcamalu bihi in lagu camal falo fa huwa mutacayanun qaطcan waa arrin markaasi mutacayan ah bimacnaa laazima weeye oo lagama tegi karo qaطcan si go'an ayuu mutacayan u yahay qaala ibnu xasmi raximah allahu tacaala ibnu xasmi wuxuu yidhi ina khabra alwaaxid khabarka waaxidka yani hal qof uu soo wariyey waaxidkii alcadli ee caadilka ahaa can milihi ka soo warinaya mid asaga la mid ah ilaa rasuuli illaahi sala allahu aleh wasalam inta laga gaarayay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yuujibu alcilma cilmi buu faa'iideeyaa bimacnaa qaci buu faa'iideynayaa waalcamala camalfalna wuu faa'iideynaya in lagu camalfalo ay wujuub alcamal macan jamiican xaaluu yahay arrinkaasi dhammaantiis cilmi camalba wuxuu sheekhu inoo sheegay raximah ullah khabar alaxaad muxuu faa'iideynayaa khabr alaxaad wuxuu sheekhu inoo sheegay laba qowl qowlka koowaad waxaa weeye danni buu faa'iideynayaa bimacnaa rumaynta la rumaysanayo intaay la eg tahay ayuu ku saabsan yahay khilaafkani qole marka waxay leeyihiin danni haalib mala xoog badan buu faa'iideynayaa marka laguu sheego war oo qof uu kuu sheego ama laba qof ay kuu sheegaan ama saddex ay kuu sheegaan warkaasi malaha haalibka wuxuu faa'iideynaya inuu run yahay bimacnaa ma jisminaysid boqolkiiba boqol inuu yahay run laakiin malaha waxaad u badinaysaa warkaasi oo qof kuu sheegay ama labada qof ay kuu sheegeen ama saddexdu ay kuu sheegeen inuu yahay war runa inuu yahay kaasi waa qowl qowlkaas imaamu nawowi raximah allahu tacaala wuxuu u nisbeeyey almuxaqiqiin wuxuu wahuwa qowl lmuxaqiqiin muxaqiqiinta qowlkooda weeyaan inuu danni faa'iideynayo waxayna xujo ka dhigteen waxay yidhaahdeen qof ama laba qof hadalka uu soo wariyo qofkaasi ama labadaa qof xataa hadday yihiin iqo oo xufaad ay yihiin macsuumiinka ma ahan inay gafi karaan inay gafi karaan oo qalad ku dhici karaan macsuumka ma ahan maadaama macsuum aysan ka ahayn oo sahwi iyo khataaba markaasi uu ka suurtoobayo halkaasi marka naftu ma jasmin karto warkaasi inuu boqolkiiba boqol run yahay ma jasmin karto maadaama arrinkaasi uu jiro waxaa la odhanayaa khabar alwaaxid wuxuu faa'iidaynayaa danni haalib ah oo nafti boqolkiiba boqol kuma kalsoonaan karto warka ay hal qof ama laba qof ama saddex qof ay sheegeen inuu yahay war la hubo mia filmia ayb laakiin malahaad u badinaysaa eh, in warkaasi uu yahay warruna inuu yahay malahaad u badinaysaa marka danni haalib ah ayuu faa'iideynayaa kaasi waa qowlkaas weeye qowlka labaad labada sheekh inoo sheegeen waxaa weeyaan wuxuu faa'iideynayaa eh, qaci buu faa'iideynayaa eh, waxaa ka mida ah aragga ku tegay daahiriyada sida uu sheekhu hadda inooga soo labada sheekh ay inooga soo naqliyeen ibnu xasmi aldaahiri Eh, kadalika waxaa laga soo wariyaa daawuud aldaahirina waa laga soo wariyaa oo ah muasis almadhab aldaahiri madhabka daahiriga ninka markaasi sheekha ka ah eh, waxay yidhaahdeen khabarulwaaxid wuxuu faa'ideynayaa qaci buu faa'ideynayaa mar haddii uu asaxo wuxuu faa'ideynayaa qaci waxayna ka dhaliyeen qacigaas waxay yidhahdeen in lagu camal waa waajib abarwaaidka in lagu camalfalo waajib weeye mar haddii camalfalkii waajib uu noqday in la rumaystana waa qaci halkaasay marka ka tartiibiyeen camalkiis maadaama uu waajibay waxay idhahdeen in la qaciyana ayadna saasay noqonaysaa waa la qacinaya camalka marka lagu camalfalayo wujuubka ay waajib tahay bay ka tartiibiyeen rumaynta la rumaynayana inay tahay mid qaci ah qowl saddexaad baa jira isagoo markaa tafsiil gelinaya oo odhanaya khabar alwaaxid haddii ay la socoto qaraa'in qaraa'in iyo amaaraad hadday la socdaan xoojiye khabarkaasi qaci buu faa'iidaynayaa laakiin haddii laga waayo haddii laga waayo amaaraadkaasi danni buu faa'iidaynayaa kaa dambana waxaa rajaxay ibnu qayim aljawsiya raximah allahu tacaala oo waxay leeyihiin qaci wuxuu u faa'iideynaya haddii qaraa'in laga helo ixtimaalkii ahaa inuu qofkani khata ku dhaco ama sahwi ku dhaco ayaa suurtagal ah meesha waxaa ka saarayay leeyihiin qaraaintan xoojinaysa meesha ka saaraysa ixtimaalkii qoladii tiri danni buu faa'iideynayaa ixtimaalka ay keeneen oo ahaa sahwi inuu ku dhacay qofkan ama labadan qof inuu sahwi ku dhacay ama yani khata uu ku dhacay ayaa suurtagal ah waxay leeyihiin meesha waxaa ka saaraya ixtimaalkaasi waxaa ka saaraya qaraa'intan xadiidka xoojisabaa meesha ka saaraysa mar haddii qaraa'inta laga helo qaraa'intan sheekha inoo keeni doono insha allah wujuub markaasi qaci buu faa'iideynaya laakiin haddii qaraa'intaa laga waayo danni buu faa'iideynayaa saddexdaa qowl ayaa markaa ku sugan ama asagu in lagu camal falo mar hadduu sugnaado taasi waajib weeyaan sheekhuna labada sheekhna waa inoo keeni doonaan insha allahu tacaala waxay yidhahdeen labada sheekh wa huwa khabarulaaxaadku yufiidu danna danni buu faa'iidaynaya danni haalibaa loo jeedaa wa waxaa la alcilma cilmi bimacnaa qaci buu faa'iidaynayaa wa ama alcamalu bihi in lagu camalfalo fa huwa mutacayinun ay laazimun waa shay laazima weeye qacan si go'an qaala ibnu xasmi raximah allahu tacaala ina khabar alwaaxid khabar alwaaxidku yani waaxid khabarka uu soo wariyey alcadla ina khabar alwaaxidi alcadli ee caadilka bimacnaa daabitka oo xaafidka ah can mili mid asaga la mida uu ka soo wariyey ilaa rasuuli illaahi sal allah alay wasalam laga gaaro ilaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam yuujibu alcilma cilmi buu faa'iidayn bimacnaa inuu sugan yahay inay go'an tahay ayuu faa'iidaynaya yuujibu alcilma walcamala macan cilmi iyo camal wada socda ayuu markaa faa'iidaynaya taqsiimu alaxaadi aaxaadkii in la qaybiyo labada sheekh waxay yihahdeen raximahullah yanqasimu khabar waaxid wuxuu u qaybsamaya ilaa mashhuurin wacaziizin wagariib wuxuu u qaybsamayaa waaxidkii khabarulaaxaadkii mashhuur iyo casiiz iyo hariib alkhabar lmashhuuru khabarka mashhuurka ah alkhabar lmashhuur luqatan mashtahara waxaa la yidhahdaa mashhuur mashtahara cala alalsina wuxuu ku caanbaxay carabada ay min alsinati innaas wain kaana kadiban beenba ha noqdee mashhuur baa la yidhaahdaa wixii dadka agtooda caanka ah dadku yacnii ay garanayaan xataa hadduu been yahay mashhuur baa layska yidhaahdaa tusaale ka xadiid xubbi alwaani min aliimaan xubbi alwaani min aliimaan yani waddankoo la jeclaado iimaankay ka mid tahay yani xadiid sugan oo nabi maxamed ka sugan calayhi salaatu wasalaam asalna ma wa xadii yowmu sawmikum sawmkaasi waxaa la socda dheeraad wow kalaa la sii socda marka sawm miimka wowga la socda waa dheeraad wey yowmu sawmikum yowmu naxrikum waxaa la mida axaadiista mashhuurka ah yani maalintaad soomaysaan waa maalinta yani markaa aad wax gowracaysaano yowmu naxriga weeye bimacnaa maalinta aad udxiyaysanaysaano yowm udxiya waa maalin soom ayib labada xadii labaduba yani asal ma leh waa hadallo ku caanbaxay dadka agtooda weeye marka xadiiun mashhuur ayuu noqonayaa marka isma laazimayaan shuhradii iyo sixada isma laazimayaan shuhradii inuu mashhuur yahay inuu saxiixa isma laazimayaan isagoo mashhuura ayuu wuxuu noqon karaa been yani been caan noqotay ayaa markaas dadka qaarkood xadiid ka dhigayaan wasilaaxan huwa maa rawaahu alaaatun waa midka uu wariyey ay soo wariyeen saddex fii aqali abaqaatihi fa akar iyo wax ka badan walam yabluq aan gaarin xad tawaaturi xad alxadii almutawaatir xadiidka mutawaatirka xadkiisii iyo mansiladiisii aan gaarin waxay noo tacriifinayaan culimmadu xadiid mashhuura maxaa la yidhaahdaa kitaabka hore waa ku inuu inoogu tacriifiyey mashhuurun marwi fowqa ma alaaa mashhuur waxaa la dhahaa midka ay soo wariyeen saddex wax ka badan kaas wuxuu ahaa tacriif ay ku tacriifeen culimmada qaarkood laakiin tacriifka saxiixa ah oo raajixa ah ayay markaa culimmadu inoogu tacriifiyeen oo muxuu yahay saddex nin ama saddex raawi iyo wax ka badan waxay soo wariyeen Eh, walow yuusan gaarinba xadiidkaasi mutawaatiri waxaa loo yaqaanaa mashhuur baa la yidhaahdaa mashhuur ayaa la yidhaahdaa marka aa fa akar meesha oo ugu hoosaysa saddex waa inay noqotaa bimacnaa warkan waxaa kuu sheegay yani waxaa kuu sheegay toban qof tobankaasna lix baa u sheegtay lixdaasna saddex baa u sheegtay waxaa la odhanayaa haada alkhabar mashhuurun mashhuur muxuu yahay marka la eego abaqaadkiisa abaqa luula waxay noqotay dabaqadii ugu sokayso kuu sheegtay adiga toban bay noqdeen kuwii ku xogana lix bay noqdeen oo warka ay ka soo qaateen kuwa kuway kasii qaateenna maxay noqdeen saddex bay noqdeen kuwa marka ugu yar baa la eegayaa mar hadday saddex noqdeen waxaa la odhanaya hada xadiiun mashhuur waa xadiid mashhuur ah limaada lianna fii aqali abaqaatihi alaaa meesha ugu yar dabaqaadkan kala warinaya marka la eego saddexdaa ugu yar hada huwa almashhuur ayb shardigu waxaa weeye mutawaatir waa inuusan gaarin maa lam yabluq walam yabluq xadd atawaatur tawaatur waa annaga soo aragnay tacriifkiisa tiro fara badan baa soo warisay tiradaa faraha badan leh waa fii jamiici tabaqaat boqol baa kuu sheegtay boqolkaa boqol kalaa usii sheegtay kale usii sheegtay hada huwa almutawaatir kan laakiin halkaa yani ma gaarin wa bidalika magacaas oo mashhuura ayaa lagu magacaabay lishuhratihi wa wuduuxihi inuu mashhuur yahay darteed iyo wawuduuxihi inuu caan yahay ayaa mashhuur loogu magacaabay wa waxay ku magacaabaan bacduhum qaarkood almustafiida mustafiid bay yidhaahdaan waa magac kale waqiila waxaa la yidhi almustafiidu akhasu wuxuu ka khaasan yahay min almashhuuri mashhuurka id yushtarau fiihi waxaa loo shariyaa id cila yushtarau waxaa loo shardiyaa fiihi ay fi lmustafiidi istiwaau arafay sanadih xadiidka yani eh, labadiisa dhinac sanadka labadiisa dhinac waa inay siman yihiin fi lcaddi xagga tirada eh, sabab tasmiyada mashhuur loogu magacaabay waxa weye inuu caan yahay oo waadix uu yahay saddex qof waxay soo wariyeen waa shay markaasi muuqdo weyaan ayb magac kaluu leeyahay oo la yihahdo mustafiid marka almustafiid waalmashhuur yani waa isku magac calaa qawl waana qowlka raajixa weye inay isku mid yihiin laa fara baynahuma shayguna magacyo badan wuu yeelan karaa waxaa laga yaabaa hal qof in dhowr magac loo bixiyo cali iyo xuseen loo bixiyo in yani saddex magac loo bixiyo afar magac loo bixiyo marka xadiidka mashhuurka mustafiidna waa la odhanaya yani markaasi mashhuurna waa la odhanaya kaasi waa qowl marka qowl kale wuxuu odhanayaa maya mustafiidku iyo mashhuurka farqi baa udhexeeya muxuu yahay farqiga udhexeeya mustafiid waxaa la odhanayaa marka xadiidka oo dhan dabaqaadkaoo dhan ay siman yihiin saddex saddex saddex min awalihi ilaa akhirihi ama afar afar afar afar ayaa soo waraysa mar hadday dabaqaadkao dhan ay simaan waxaa loo yaqaana mustafiid qaar baa saa oranaya culimada ka mida ah. laakiin qowlka saxiixa qowlka hore weeye inuusan wax farqiga u dhexaynin almustafiid iyo almashhuur oo isku mid ay yihiin wa sumiya bidalika lishuhratihi waxaa logu magacaabay mashhuur inuu caan yahay oo wuduuxii inuu caan yahay muuqdo oo yusamiihi bacduhum culimada qaarkood waxay ku magacaabayaan almustafiida magacaasay u bixiyeen wa qiila waxaa la yidhi almustafiidu mustafiidku akhasu wuxuu ka khaasan yahay min almashhuuri mashhuurka id cila yushtaratu fiihi waxaa loo shartinayaa mustafiidkii istiwaau arafay sanadi sanadka labadiisa dhinac iyo labadiisa dacal waa inay siman yihin yani min awali sanad ilaa aakhirihi tiro isleeg waa inay soo wariyaan filcadadi xagga tirada waa inay ka siman yihiin laakiin mashhuurku shardi maahan bay leeyihiin abao toban bay karaan dabaqada ugu yarun baa laga eegayaayo waa inay saddex noqdaan yani markaas aqalu abaqaat wa min amilatihi waxaa ka mida tusaalayaashiisa xadii man dalla calaa khayrin falahu milu ajri faacilihi rawaahu muslim wuxuuna noqonayaa almashhuur bayn alcaama mashhuurun bayn alcaama mid ku caambaxay caamada dhexdooda maanaa caamada garanaysa xadiidkan waa xadiid saxiixa ah. imaam muslim baa wariyey iyadoo imaam muslim uu wariyey haddana waa mashhuurun bayna alcaama dadkao dhan baa garanaya man dalla calaa khayrin falahu milu ajri faacilihi qofkii qof khayr tusiya wuxuu leeyahay yacnii ajarka kaa sameeyey haddaad qof wanaag u sheegto oo wanaaggii uu sameeyo oo ku camalfalo ajarkaa loo qorayo mid leeg baadna lagu qorayaa falahu milu ajri faacilihi ayib qof baad waxaad u sheegtay inuu qur-aanka bartood yani markaas ku baraarujisay iyo fadliga qur-aanka uu leeyahay qur-aankii buu bartay ajarkaas loo qoraya mid leeg baadna lagu qorayaa marka waa xadiid caam ah caam mashhuurun bayna alcaama weeye waana xadiid saxiixa weeye wa xadii alcajalatu min ashayaan waxaa ka horreeyey alta'anii min allah walcajalatu min ashayaan tanigu waa cadam alcajala inaadan degdegin wey taanigu ka fiirsigu shayga laga fiirsado xagga alluu ka ahaaday cajaladu iyo degdeguna xagga shaydaan bay ka ahaatay xasanahu atirmidi imaamu tirmidi ayaa taxsiiniyey wakadalika xasanahu alalbaaniyu fi aljaamic asagiir asaguna wuxuu tusaale u yahay mashhuurun bayna alcaama axyaanan waxaa loo soo wariyaa alfaad kaleu ku yimaada oo qaarkood markaas saxiix aysan ahayn dadkuna waxay isaga isticmaalaan sida maal iyo mahmaaho kale sawaadix maa yacnii degdegu xag shaydaan buu ka ahaaday degdegu dhammaantii madmuum ma ahan marbuu maxmuud yahay in khayrka loo degdego iyo wanaaggu waa maxmuude madmuum maahan wasaabiquu wasaaricuu wa fii dalika falyatanaafasi lmutanaafisuun khayrkii marka loo degdegayo taasi waa maxmuud weeyaan laakiin xumaanta iyo sharta iyo yani wixii markaasi adduunyo ku saabsan ayaa marka waxa fiican taaniga iyo kafiirsiga ayb markaas wuxuu noqonayaa xadiiun mashhuurun bayna alcaama marka mashhuurku asagoo aan saxiixa ahayn oo mashhuurun yani markaasi mashhuurun bayna alcaama oo aan saxiix ahayn kuwi aan soo marnay baa ka mida xub lwaan min aliimaan baa ka mida waxaa kaloo jira mashhuur bayna anaxwiyiin mashhuurun inda alusuuliyiin mashhuurun cinda alfuqahaa kitaabka hore mar yani wax ka mida kusoo ishaarnay tusaalayaal sheekh wuxuu yidhi raximah ullah alkhabar alcasiiz ka labaad waxaa weeye oo aqsaamta aaxaadka ka mida alkhabar alcasiiz huwa maa yarwiihi inaan walow fii abaqa casiiz waxaa la yidhahdaa maa yarwiihi inaani midka ay soo warinayaan labo walow fii abaqatin yani markaasi labadaasi abaqo hal abaqaba ha ahaadaane yani waxaa la odhanaya maa yarwiihi aqalu abaqaati inaan abaqaadkiisa meesha ugu yar waa inay soo wariyaan laba waa inay soo wariyaan yani hadday ka bataan labo oo saddex iyo wixii ka badan ay noqdaan mashhuur buu noqonayaa marka faasilka lagu kala fasinayo bayna alcasiizi waalmashhuur waxaa weeye sanadkaa la eegayaa meesha ugu yar la eegayaa laba hadday noqoto iyo wixii ka badan waxay noqonayaan marka casiis buu noqonayaa saddex iyo ka badan hadday noqdaanna mashhuur buu noqonayaa marka maa yarwiihi waxaa weye casiis midka uu soo warinayo inaani labo walow fii abaqatin hal abaqaba markaas ha ahaada dabaqatu saxaaba hadday laba nin nabi maxamed ka soo wariyaan calayhi salaatu salaam laba saxaabi ay soo wariyaan waxaa la odhanaya waa casiis laba taabici hadday ka wariyaan saxaabigii laba saxaabi saxaabi ka mid ah hadday laba ka wariyaan waxaa la odhanayaa Eh, laba taabici hadday ka wariyaan casiiz baa la odhanaya marka fii ayi abaqa oo abaqaad ka mid sanadka hadday laba nin noqdaan casiiz baa la odhanaya wa maa rawaahu shaykhaan can anas radia allaahu canhu wاlbukhaariyu can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sal allah alay wasalam qaal rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yuuminu axadukum qofkiin mu'min iyo iimaan dhaba lagama helin xataa xataa akuuna ilaa aan ahaado axabba ilayhi mid markaa looga jacayl badan yahay min waalidihi waalidkiisa wa waladihi iyo waladkiisa yacnii iimaankaa la nafyinaya waxaa weeye aliimaan alkaamil weeyaan aslu iimaan maahan bimacnaa qofkaas waa gaaloobay oo diintu ka baxay maaha waxaa weeye iimaan kaamila qofka lagama helin ilaa markaasi uu iga jeclaanayo waalidkiisa iyo waladkiisa wa fii riwaaya wannaasi ajmaciin xadiidka sida markaa sheekhuba inoo sheegayo waxaa soo wariyey imaam albukhaari min xadiii abi hurayra bukhaari muslimna way soo wariyeen min xadiii yani anas bay soo wariyeen marka xadiidkaasi wuxuu noqonayaa xadiiun casiiz buu noqonayaa maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam laba nin baa ka warisay waa abu hurayra iyo anas laba saxaabi baa ka warisay marka abaqatu saxaaba marka la eego waa casiiz oo laba nin baa soo warisay anas radi allahu canhu saxaabigaasi laba nin baa ka sii wariyey qataada ibnu dacaama saduusi iyo cabdulcasiis ibnu suhayb labadaasaa ka wariyey abaqada labaad oo abaqa taabiciinna wuxuu noqday casiis buu noqday qataada oo taabicigii ah laba nin baa ka sii warisay shucba iyo saciid baa ka wariyey cabdilcasiis ibnu suhaybna waxaa ka wariyey ismaaciil ibnu culaya iyo cabdilwaari ayaa ka wariyey abaqada marka abaqat saxaaba marka la eego waa laba nin waa casiiz abaqat taabiciinna waa labo waa casiiz abaqatu taabicu taabiciin ayaa markaa wuxuu noqonayaa afar nin lianna mid kasta oo saxaabada taabiciinta ka mid ah laba nin baa ka warinaya marka waxay isku noqonayaan afar bay isku noqonayaan waxaa laga eegayaa marka meesha ugu yar waxaa ugu yar abaqada saxaabadu waa labo abaqada taabiciintuna waa labo idan hada xadiiun casiiz maxaa yeelay aqalu abaqaat waa abaqat saxaaba iyo abaqat taabiciin mid kasta labaa soo warisay idan waa xadiiun casiiz baa la odhanaya wa sumiya caiizan magacaas caiiza ayaa markaa lagu magacaabay ima liquwatihi yani caiiz waxaa loogu magacaabay ima liquwatihi inuu markaas yahay mid xoog badan ima liquwatihi inuu yahay mid xoog badan ayaa loogu magacaabay xayu jaa min ariiqin ra xayu jaaa meesha uu ka yimid min ariiqin ukhraa waddo kale jid kaleu ku yimid aw liqilatihi wa nudratihi ama waxaa loogu magacaabay casiiz liqilatihi wa nudratihi inuu yahay mid yar oo naadir ah waxaa laga soo qaatay min caza yacizu bikasri alcayni fi lmudaaric cizan wacizatan bikasrihima wacazaazatan ay saara casiizan ay qawiyan washayu caza ay qalla shaygu waa yaraaday falaa eh, yakaadu yuujad yani lama sigayo shaygaas in la helo eh, marka laleeyahay caza yacizu mudaaricad yacizu uu noqonayo macnuhu waa qalla wuu yaraaday wey qalla wanadara ayuu macnuhu noqonaya caza yacizu eh, fahuwa casiiz qaliil baa loo jeeda waa naadir baa loo jeedaa haddii laakiin la fatiyo caza yacazu lidacaynka la kordhigo caza yacazu macnuu wuxuu noqonaya macnaa qawiya washtada ayuu macnihiisu noqonaya qawiya washtada xoog buu yeeshay marka casiis waxaa loogu magacaabaya imaa in la leeyahay axaadiista casiisku waa yaryihiin saasaa casiis loogu magacaabay marka loo eego axaadiista kale alaxaadii yani magaca casiis wadata waa axaadiis kooban oo yar weeye saasaa casiis loogu magacaabay ama in la leeyahay maya casiis waxaa loogu magacaabay maadaama laba ariiqo isxoojinaya lagu soo wariye xadiikan waa min caza yacazu fahuwa casiiz bimacnaa qawi wuu xoogaystay xadiika qof soo wariyo nooca ma yani ixtimaal baa geli kara markuu ariiq kale ku yimaado kii buu sii xoojinayaa idan saara casiizan bimacnaa qawiyan wuu xoogoobay labadaasba in labada yani eh, labada midba in laga soo qaatay bimacnaa qalla oo macnaa xadiidka casiiska yar in saa loo jeedo ama in loo jeedo maya caza wuu xoogoobay oo markuu ariiq kale ka yimid buu xoogoobay labaduba markaasi waa suurtagal caza mudaaraceeda yacuzuna waa ku yimaada oo caynka la godo caza yacuzu markaasna wuxuu noqonayaa bimacnaa halaba wuu haalib noqday waxaana ka mida qowluhu tacala iyadoo macnaha ku yimid wacazanii fi lkhiaab bimacnaa halabanii fi lkhiaab hadalkiina wuu igaga adkaaday marka macaanidaas ayaa loo wada isticmaalaa tasmiyada marka casiis loogu magacaabayo labadaa midun baa laga soo qaadanayaa ima linudratihi wa ima liquwatihi labadaa midun baa marka laga soo qaadanaya ayib marka waxay kala duwan yihiin mudaarica haddii la caza yacizu bimacnaa qalla wanadara buu noqonayaa caza yacazu haddii la yidhahdana wuxuu noqonaya bimacnaa qawiya caza yacuzu haddii la dhahn wuxuu noqonaya bimacnaa halaba ayuu markaa noqonaya wa sumiya casiizan waxaa loogu magacaabay casiiz ima liquwatihi xayu jaa min ariiqin ukhra yani casiiz waxaa loogu magacaabay inuu xoogoobay xayu jaa meesha uu min ariiqin ukhraa jid kale aw liqilatihi baa loogu magacaabay casiiz wa nudratihi yaraantiisa oo min caza yacizu bikasri alcayni fi lmudaaric cizan wa cizatan bikasrihima wa cazaazatan saara casiizan yani wuxuu noqday casiiz ay qawiyan mid xoog badan wa caza shayu shaygiibaa casiiz noqday ay qalla yaraaday shaygii baa yaraaday falaa yakaad yuujad yacnii lama haleelayo ama lama sigayo in la helaba oo waxaan la helaynin wey casiiz buu noqday marka la leehay haada alamru haada arrinku waa saas walaa yushtaratu looma shartiyo fii sixati alxadiii xadiidku inuu saxiix noqdo looma shartiyo an yakuuna casiizan inuu casiiz yahay sharti maaha cinda aljumhuuri markaan ku soconno yani jumhuur qowlkooda ama jumhuur agtooda khilaafan mukhaalifiina xaal aan nahay kuwa khilaafaya liman zacama dalika kuwa sidaa sheegtay ka abi cali aljubaa'i oo kale wabn alcarabi iyo walxaakim qaala sancaaniyu fii nadmi nukhba sancaani wuxuu yidhi nadmiga nukhbada uu nadmiyey wuxuu ku yidhi walaysa shartan walaysa alcasiizu casiisku ma ahan shartan sharti ma ahan lisaxiixi xadiidka saxiixa sharti ooma ahan faclam arrinka ogow waqiila waxaa la yidhi shartun shari weeye xadiidka saxiixa waxaa shari ah inuu casiiz noqdo wa huwa kaasna qowlulxaakimi xaakim annaysaabuuri qowlkiisa weeyaan halkana sheekh wuxuu inoo sheega labada sheekh waxay inoo sheegayaan raxmatullaahi calayhima xadiidka yani marka uu saxiix noqonayo shardi maahan inuu casiiz noqdo waa calaa madhab aljumhuur saa markaan leenahay inuusan shardi ahayn casiis inuu noqdo waxaan ku khilaafaynaa culimmada saa sheegtay ragga sidaa laga soo wariyey sida abu cali aljubaa'i waa muctasili wuxuuna ra'iis u yahay firqa aljubaa'iya firqa ka mid a ah firqa muctasilada jubaa'iye la yidhaahdo ayuu madax u yahay waana ninkii soo barbaariyey abulxasan alashcari ninkii soo barbaariyey weeye marka isagu wuxuu leeyahay xadiid kastoo saxiixa ah, waxaa shardi ah Eh, inuu saxiix noqdo waxaa shardi ah waa inuu casiiz yahay baa shardi ah yacnii hadduu casiiz ka hooseeyo oo hariib uu noqdo saxiix maba ahanba waxaa raddi ugu filan yacnaa labada xadiid oo imaam albukhaari kitaabkiisa xadiidka ugu horreeya iyo kan markaa ugu dambeeya ayuu markaasi ayaa raddi ku noqonaya imaam albukhaari xadiidka ugu horreeya inama alacmaalu binniyaat waa xadiid hariib ah kanoo ugu dambeeyana waa xadiis hariib ah casiis maba gaarsiisna bukhaari baana ku soo saaray saxiixiisa idan warka uu sheegayo waa war markaas waxba uusan ka jirin weeye waxaa la mida ibnucarabi sheekha la yidhaahdo ibnualcarabi alqaadi almaliki ibnu iyo ibnulcarabi baa kala jira mid alwata iyo mid markaa asha laga reebo midka asha wata waa imaam waana min culamaai almaalikiya waa sheekha iska leh kitaabka la yidhaahdo axkaam alqur'aan ayuu leeyahay iyo sharaxa yani markaasi tirmidiga caaridatulawadi la yidhaahdo kutub kalena waa leeyahay marka waxaa laga soo wariyey inuu markaasi sharti ka dhigay laakiin wuxuu ku qaydayaa isagu fii saxiix bukhaari oo wuxuu leeyahay bukhaari axaadiia uu sheegayo kitaabkiisa saxiixulbukhaariga ah wuxuu shardi ka dhiganaya xadiid kasta uu ku sheegayo waxaa shardi u ah inuu markaa cadiis noqdaa shardi u ah waa shardulbukhaari buu isagu leeyahy isaguna waxaa radinaya yani markaa wixii radinayey abu cali aljubaa'i xadiidku ka bilaabay xadiis ku khatimay labaduba waa laba xadiioo yani markaasi hariib ah sheikhuna wuxuu leeyahay yani markaasi waa shartun lilbukhaari bukhaari shuruudiisa waxaa ka mid ah xadiidka uu ku sheegaya kitaabkiisa an yakuuna casiizan marka kaasaa markaasna raddi ugu filan axaadiista uu soo saara imaam albukhaari oo markaa hariibka ah ayib xaakim isagu kalaamkiisu sariix maahan oo imaamu alxaafid ibnu xajar raximah llah nusada wuxuu ku odhanayaa wa yumiiu kalaamu alxaakim xaakim annaysaabuurina hadalkiisu wuxuu ishaaraya oo laga fahmayaa inuu leeyahay yani markaasi xadiidku inuu noqdo saxiix waxaa shardi u ah inuu casiis noqdaa shardi ah isagu marka ma tasriixine wuu ishaaray waa laga fahmaya hadalkiisa laakiin labadaas abi cali aljubaa'i iyo ibnucarabi ayagu markaasi way sheegeen abi cali aljubaaina caambuba ka dhigayba xadiid saxiixa ah, inuu casiiz yahay baa shardi ah ibnucarabina wuxuu ku qayday fii saxiixi bukhaari laakiin xaakim hadalkiisu waa laga fahmayaa yani asagu sariix kuma ahan ayib sancaani yani markaas saaxibu subul salaam yani nadmiga uu ku leeyahay nukhbada oo u bixiya qasabu sukar wuxuu sheegay isagoo radinaya qowlka odhanaya casiisku wuxuu shari u yahay xadiidka saxiixa ah ayaa wuxuu yidhi walaysa shartan lisaxiixi faclam waxaad ogaataa casiis shardi oo ma ahan xadiidka saxiixa noqonaya inuu casiis noqdo shardi maahan arrinka ogow kadib marka soo wariyey qowl kale waqiila waa qowl marka waqiila waa tamriid iqa tamriid baa la yidhaahdaa yani waa qowl daciifa weeye culimada qaar baa shardi ka dhigay waana qowlka xaakim buu yidhi marka waa xaakim wuu ishaaraya isagu muu tasriixinin hada walaa yushtarau looma shariyo fii sixati alxadiii an yakuuna casiizan cinda aljumhuur jumhuur agtooda marka qowlka jumhuurta saxiixa marka qowlka jumhuurta ayaa saxiixa khilaafan mukhaalifiina xaalan kuwa khilaafay liman zacma dalika culimada sidaas sheegatay wadalika abi cali aljubai oo kale wey ibnulcarabi walxaakim qaala sancaaniyu fii nadmi nukhba wuxuu ku yidhi walaysa shartan walaysa iyo alcasiizu casiisku ma ahaanin shartan lisaxiixi oo ma ahaane faclam arrinka ogow waqiila shartun waxaa culamada qaar yidhaahdeen waa sharti wahuwa kaasna qowlulxaakimi xaakim qowlkiisa weeyaan athaalit alkhabar alghariib ka saddexaad waxaa weeye khabarka hariibka ah yacni anwaacda xadiidka aaxaadka waxaa ka mid ah alghariib wa yusama waxaa lagu magacaabaa alfard fardina waa la yidhaahdaa wa huwa xadiidka hariibka maa rawaahu midka uu soo wariyey weeye raawin waaxid hal raawi baa soo wariyey wa miaaluhu xadii inama alacmaalu bniyaat tusaalihiisu waa xadiikaas weeyaan faqad tafarada bihi yaxya bna saciid alansaari waxaa la tafaruday oo keligii soo wariyey yaxya bna saciid alansaari wuxuu kala tafaruday can muxamed ibn ibraahiim attaymi maxamedna can calqama ibni waqaas alleyfi calqamana wuxuu kala tafaruday can cumar ibni khaaab radia allaahu canhu uma rawaahu can alansaariyi khalqun kaiir ansaari waxaa ka soo wariyey khalqi fara badan xadiikaas yani waxaa la yidhahdaa xadiiun hariib ayuu tusaale u yahay maxaa yeelay aar saddex abaqo ama afar abaqo ayaa wuxuu yahay ayaa fardi fardi soo wariyey abaqat saxaaba oo cumar bn khaaab ah iyo abaqat taabiciin oo calqama ah iyo abaqat taabicu taabiciin oo markaas maxamed ibn ibraahim ataymi ah iyo midda kas dambaysa yaxya ibn saciid alansaari ah afartaas dabaqaba waxaa la odhanaya waa xadiiun hariib yacni shaksi baa soo wariyey yaxya ibn saciid markii la gaaro yani markaasi mutawaatir ah laba boqol baa ka warisay culimadu yidhahdeen laba boqol ayaa ka warisay yaxya ibnu saciid alansaari marka marka laga eego xagga hore waa hariib waxaan laga eegayaa fii abaqa min aabaqaat in xadiidku uu hal qof soo wariyo haddii la eegi lahaa xagga dambe yaxya ibnu saciid cidda ka dambaysa hadii la eegi lahaa mutawaatir buba noqon lahaaba laakiin ictibaarku waxaa weeyaan aqalu abaqaat baa la eegaya aqalu abaqaat tabaqada ugu yar ayaa magaca qaadanaysa hadday tahay waaxid waa qariib hadday laba noqoto waa casiiz saddex hadday noqoto waa mashhuur ayb kaas marka wuxuu noqonaya alxadiiu alghariib ayuu noqonayaa taqsiimu alkhabar alghariib khabarka hariibka iyo markaasi aqsaamtiisa yanqasimu ilaa mulaqin wa nisbi buu u qaybsamayaa bimacnaa taqsiimkani wuxuu noqonayaa marka la eego qaraabadu meesha ay dhacayso mawdica ay dhacayso qaraabada marka la eego ayaa marka waxaa loo qaybinayaa labadan qaybood yanqasimu waa qaybsamayaa alghariibu hariibkii ilaa mulaqin ay ilaa hariibin mulaqin hariib mutlaq ah wa nisbiyin wa ilaa hariibin nisbiyin hariib nisbi ah alghariibu lmulaqu hariibka mulaqa wa yusamaa waxaa lagu magacaaba alfardu lmulaq magacaasna waa yani markaas waa lagu magacaabay wa huwa hariibka mulaqa ama fardiga mulaqa waxa weeyaan maa xadiid weeye waqaca alqaraabatu qaraabadu ay dhacday iyo watafarudu kali noqoshadu fii asli sanadih sanadka asalkiisa wa huwa arafu saxaabiyi waa dhinaca uu jiro saxaabigu oo xadiidku laba araf buu leeyahay yan arafna waa xagga saxaabiga arafna waa xagga saaxibulkitaabka weeye yani kitaabka uu ku yaalo xadiidkaasi dhinaca uu ka jooga maala bukhaari oo kale dhinac buu ka jooga xadiidka ayib dhinaca kalena waxaa jooga waa dhinacii saxaabiga ama dhankii saxaabiga weeyaan marka hadduu dhaco tafarudku xagga saxaabiga waxaa la odhanayaa alqariib almutlaq kaan yanfarida bihi tusaale waxaa weeyaan kaan yanfarida bihi inuu la tafarudo taabiciyun waaxidun hal taabici wuxuu kala tafarudayaa can saxaabiyin saxaabigu kala tafarudayaa walaa yutaabacu calayhi yani markaasi lamana raacayo laa yutaabacu calayhi ay cala taabici taabicigaasna cid kale ku raaci mayso cid kale la soo warin mayso wa miaaluhu taaliis waxa weeyaan xadii annahyu can bayci lwalaa wa hibatihi in layska reebay in la iibiyo walaha iyo in la hibeeyo waluhu oo cilaaqo ka dhaxaysa weeyaan iyo xiriir ka dhaxeeya qofkan oo xoreeyey iyo qofkan la xoreeyey calaaqa ka dhaxaysa ayib oo qofkaasi la xoreeyey yacanii wanaag baa loo sameeyey oo in addoonnimadii laga saaray ayib marka asna abaalgud wuxuu u yeelanayaa kaa la xoreeyey marka uu dhinto haddii la waayo qaraabadiisii kan la xoreeyey waxaa dhaxalkiisa qaadanaya kii xoreeyey lakiin waa markii la waayo qaraabadiisa markii la waayo hadday joogaan qaraabadiisii ayagaa dhaxlaya ayib haddaba qof ma odhan karo waxaan iibinayaa walaagii yani hebel naga dhexeeyey adaankaa iibi adaanku u waleji iga iibi ninkii hebel aan xoreeyey walaagii anuu aan ku lahaa bimacnaa markuu dhinto inaan dhaxalkaan dhaxli lahaa iga iibi adaan kugu wareejiye ma odhan kartid arrinkaa waa la reebay wahibatii mana hibayn kartid hebel adaan kugu wareejiyo ku siiyeyna ma odhan kartid xadiidkaasi tafarada bihi cabdulaahi ibnu diinaar waxaa la tafaruday la gooni noqday cabdulahi ibnu diinaar oo markaasi taabiciga ah. wuxuu kala tafaruday can cabdilaahi ibni cumar radia allaahu canhumaa rawahu maaliku fi muwa waqad yastamiru tafarudu tafarudku inuu istimraaraa suurtagala bimacnaa inuu socdo fii jamiici rijaali sanad ragga sanadko dhan bimacnaa fii jamiici ruwaati sanad sanadka ruwaadiisoo dhan inay noqdaan fardi fardi ayaa suurtagala aw akarihim ama badankoodu markaas inuu noqdo ayaa markaas suurtagala oo min madaanihi meelaha yani markaa lagu malaynayo manaa meelaha laga helayo xadiidka ariibka waxaa ka mid ah musnad اlbazaar wa almucjam alawsat liabaraani baa ka mid ah labada sheekh waxay inoo qaybiyeen alxadii alariib ariib mulaqa iyo ariib nisbiya ayay inoogu qaybiyeen ariibka mulaqa ah alfard lmulaqna waa la yidhaahdaa waxay inoogu sheegeen inuu yahay tafarudku inuu dhaco xagga saxaabiga oo saxaabigii waxaa ka warinaya hal taabici baa ka warinaya mar haddaad aragto hal nin oo yani markaa saxaabigii ka wariyey waxaad ohanaysaa hada xadiiun yani markaasi ariib ariibun mulaq baad ohanaysaa ariibun mulaq ama fardun mulaq waa isku mid weeye ayaad ohanaysaa taabicigaas keligii waa inuu ka wariyaa saxaabiga walaa yutaabacu calayhi cid kale waa inaysan kala warin cid kale hadday kala wariso oo labadaas mooye cid kale markaasi labadaas ay ka wariyaan kaas marka wuxuu noqonayaa kii aan soo marnay markaasi casiiskii buu noqonayaa tusaaluhuna sheekhu waa eh, xadiidkaas ay noogu tusaaleeyeen taabiciga oo cabdullahi ibnu diinaar ah ayaa wuxuu kala tafaruday saxaabiga cabdullaahi ibnu cumar mar haddii taabicigaas cid kale aysan la soo warin oo keligii uu ka wariyay saxaabigii waxaa la odhanayaa haada xadiiun fardun mutlaq aw hariibun mulaq sababtun waxaa weeyaan hal taabici baa ka wariyey saxaabigii eh, xadiikan imaamu maalik ayaa muwaaiisa ku soo wariyey waxay culimmadu yidhaahdeen tafarudkaasi waxaa suurtagal ah sanadkoo dhan inuu saa noqdo oo cabdullahi ibnu dinaan maalan keligiisaa ka wariyey saxaabiga asaguna inuu qof waaxida ka sii wariyo sii wad ilaa laga gaaro saaxibulkitaab u bukhaari laga gaaro inuu noqdo fardi fardi fardigaas waxaa kaloo suurtagala ah inuu dhexda ku istaago oo maalan cabdulahi ibnu dinaar keligiisaa wariyey halkaa inuu ku joogaa suurtagal ah ama ninka ka dambeeyana keligii uu ka wariyay cabdulahi bnu dinaar oo laba abaqo oo markaa noqdo tafarudkii marka jamiicu sanad buu noqon karaa tafarudku ama qayb ka miduu noqon karaa laakiin waxaad ka eegaysaa un si magacaasi uu kuugu noqdo yani kuugu daabit aad ugu heshid tafarudku taabicigu keligii waa inuu ka wariyaa saxaabiga halkaasaad ka eegaysaa atafarud mulaq ama alariib mulaq taabici ka wariyey saxaabi keliga hadaad hesho waa ariib mulaq waxay ka dambe markaa tafarudku sii socdo ilaa nihaayat sanad ama meel dhaxa ku istaago dhankaan baa laga eegaya meelaha laga helayo yani markaasi bimacnaa axaadiista hariibka ah ay ku badan yihiin waxaa ka mid ah musnad bazaar baa ka mida ah, waxaa kaloo ka mid ah almucjam alawsat liabaraani imaam abaraani wuxuu leeyahay saddex mucjam buu leeyahay almucjam alawsa almucjam alkabiir iyo almucjam alawsat iyo almucjam alsahiir ayuu leeyahay marka mawaadicdaas ama kutubtaas ayaa madinaad u ah wayna baraarujinayaan culimmadu markay soo arooriyaan way baraarujinayan waxay hada xadiiun hariib way kuu sheegayaan halka inoo joogo allah aclam